بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عام الحزن waxaan ku dhex jirnay kitaabkeennii rawdat اlanwaar marka waxaan darsigeennan ku arki doonnaa haddii ilaah yidhaahdo dhibaatada nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam la soo kulantay ayaan arki doonnaa oo ah eh, inay israacday laba arrimood oo nebiga calayhi salaatu wasalaam xusni iyo murugo ku dhalisay labadaas arrimood waa adeerkii abu aalib oo geeriyooday muddo yar ka bacdina xaaskiisii khadiijatu bintu khuwaylidin radia allaahu canhaa ee ayana geeriyootay marka labadoodana waxay ahaayeen labada keliyahoo nebiga calayhi salaatu wasalaam garab taagan adeerkii wuxuu ahaa derbigii ay u soo mari waayeen mushrikiintii quraysh dhibka nebiga calayhi salaatu wasalaam inay dhibaan ay uga baqi jireen oo nebigana ay hawaysan waayeen markii uu dhintay hadda waxa weeye wax alla waxay rabeen ayaa marka u bannaanaaday xaaskiisana waxay ahayd markii dhibka uu la soo kulmo qoftii guriga markuu joogo u yimaado ka masixi jirtay garabka uu ahayd yacnii wax badan oo maaragtay dhibka ka fududeeyo ay kala qayb qaadan jirtay marka arrimahaas baan arkaynaa labada arrimood oo israacraacay ka bacdina ziwaajkiisii oo laba xaasaskiisa ka mida uu guursaday sida sawda iyo caaisha radi allaahu canha canhumaa labadooda guurkoodii buu sheikhu ka warrami doonaa ka bacdi darsigeenna waxaan ku arki doonnaa nebiga oo marka maka ka baxay oo taa'if aaday isagoo markaa dacwadiisa u bandhigayo wixii khaariju maka ah maka wax ka baxsan magaalada taa'ifa odayaasheedii iyo madaxdeedii oo dacwadaas u bandhigay isla markaana ay diiddo iyo rafdi kala hor yimaadeen bal dhibaato aada u tiro badan inay nebiga soo gaarsiiyeen salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaa kadib uu ka soo noqdo daa'if uu ka soo laabto dhibaatada maka ka haysatay inay sii korori doonto oo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo maka ku dhashay kuna koray dhowr iyo afartan sano ku gaaray inuu markaa markuu daa'if ka soo noqdo maka soo gelitaankeedii ay ku adkaato ilaa qof ammaan geliyo ou helo maadaama adeerkii ilaahay uu oofsado uu tegey arrimahaas ayaan darsigeenna ku arki doonnaa marka oo dhibaatooyin iskoraan kortay oo taraakum samaysay inay nebiga la kulantay calayhi salaatu wasalaam wafaatu abi aalibin musanifka wuxuu leeyahi raximah اllahu abu aalib dhimashadiisii ayuu meeshaan uga warramayaa ama maradu abi aalibin falam yazal yashtadu bihi xataa xadarathu lwafaatu amaa maradu abi aalibin abu aalib xanuunkiisii cudurkiisii jiradii haysay falam yazal yashtadu bihi cudurkii ma uunan ka zuulin inuu kusii adkaanayo yani abu aalib uu ku adkaanayo xataa xadarathu lwafaatu ilaa geeridii ay uga timaaddo oo dhimashadii ay u timaaddo xanuunkaas waa kusii kordhayay maxaa yeele waataan darsigeennii hore ku soo marnay markay arkeen abu aalib oo xanuunsan quraysh waa kuwii marka intay showreen u yimaadeen oo ka codsaday meel dhexaad in la iskugu keeno nebiga iyo ayaga abu taalib uu ka codsaday nebigana calayhi salaatu wasalaam kelima waaxida uu ka dalbaday oo kelimatu tawxiida oyna diideenay fadhiga uga kaceen marka wuu xanuunsanaa xanuunkaas waxaa u heliyey haddana da oo dhowr iyo siddeetan sano ayuu jiray marka ilaa geerida uga timaado xanuunkaas yowm bacda yowm waa ku sii ziyaadaya maalinba maalinka ka dambeeyo marka markii geerida ay kusoo xaadirtay sakaraatulmowtka uu ku jiro wadakhala calayhi rasuul llahi sal allahu alayh ali wasalam wadakhala calayhi ay calaa abi aalibin abu aalib waxaa u soo galay rasuulu llahi sal allahu alayh waali wasalam rasuulka allah u yimid wa cindahu ayada oo abu aalib agtiisa uu yaho la joogaan abu jahlin wa cabdullaahi bnu abi umaya labadaa nin ay la joogaan abu jahl iyo ninka la yidhaahda cabdullaahi bni abi umaya labadaa oo mushrikiintii ka midana abuu taalib ay ag fadhiyaan ayuu nebigu u soo galay fa qaala rasuulu llahi sal allau alay wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi marka maadaama adeerkii uu sakaraad yahay uma isaga uu ilaalin jiray wuxuu la jeclaaday inuu tawxiidka qaato oo markuu adduunka ka tegayo isagoo muslim oo kelimatu tawxiid qiray inuu ka taga buu jeclaa si cadaabka ilaahay qiyaamo uga badbaado markaasuu faqaala rasuulu llahi sal alla alayh wasalam rasuulka alle calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi ee cammi adeerkayow qul laa ilaaha ila allah kelimadaa laa ilaaha ila allahu dheh yacni laa macbuuda bixaqin ila allah sidaa dheh buu yidhi kelimaddaa ku dhawaaq kelimatan kelimad dheh kelimadaasoo uxaaju aan doodo laka adiga aan kuugu doodo bihaa ay bisababihaa ayada sababteeda cinda allaahi alla agtiisa aan xujo ka dhigto oo aan idhaahdo allahayow adeerkay aakhiru kalaamihi wuxuu noqday laa ilaaha ila allah kelimadaasuu qiro kelimatu tawxiida ku dhintay si aan ilaahay agtiisa xujo uga helo oo rabbi subxaana wa tacaala aan idhaahdo adeerkay tawxiid buu ku dhintay aan idhaahdee kelimadaa ii dheh buu yidhi haddee mushrikiinta quraysh carab bay ahaayeen macnaha laa ilaaha ila allahu ay kulminaysana way garanayeen waxay diidaysaa axadaan rabbi ahayn inuu cibaado laa macbuuda bixaqin ila allah qof axad kasta oo rabbi ka soo haray cibaadadiisu inay baatil tahay oo la caabudo ilaa allah mooye intaasay garanayeen hadday sidaa yidhaahdaan cibaadadii aabbayaashood awowayaashood ay ka soo gaareen oo asnaamtii ilaahay lala wadaajinayay ayaa ka kac noqonayso marka sidaas bay u diidanaayeen kelimadaas macnaha ay xambaarsantaha iyagoo fahmaya fa qaala markaasay abu jahl iyo cabdullaahi bni abi umay labadii mushrikiinta ahaa ee abu aalib la joogay baa waxay yidhaahdeen yaa abaa aalibin abu aalibow atarqabu can millati cabdilmualibi atarqabu ma nici can millati cabdilmualibi cabdilmualib oo aabbahaayaha diintiisii miyaad nacaysaa oo diin shirkiga ahayd asnaamtoo la caabudo ma taasaad diidaysaa weeyaan lanna raqiibada waa taan soo marnay hadday can la xidhiidsato waa nacayb wey fii hadday la xidhiidsatona waa jacayl weeyaan atarqabu can millati cabdiilmualibi cabdilmualib yacni diinkiisii miyaad nacaysaabay ku yidhaahdeen hadalkiibay marka sii wadeen intaa kuma simanine falam yazaalaa abu jahl iyo cabdulaahi bni abi umaya kama ayan zuulin yukalimaanihi abu aalib inay la hadlayaan xataa qaala abu aalib ilaa ou yidhaahdo aakhira maa qaala waxa uu yidhaahda hadalka ugu dambeeyey ou noqdaahi hadalka ugu dambeeye ou yidhaahdo calaa millati cabdiilmualibi kelimadaas ay noqoto calaa millati cabdiilmualib yacni amuutu calaa millati cabdiilmualib waxaan ku dhimanayaa diintii cabdilmualib oo shirkiga ahayd oo asnaamta la caabudayay taasaan ku dhimani wey ama ana calaa millati cabdiilmualibi waxaan ku suganahay cabdilmualib diintiisii oo diin shirkiga ahayd ayaan ku suganahay sidaas buu aakhiru kalaamihi ku dhammaaday kelimatu tawxiidna ilaahay ku gafsiiyey uusan rumaynin asagoo mushrigana sidaa uu ku dhintay abu aalib weya fa qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigeennabaa marka wuxuu yidhi markuu adeerkii dhintay laastagfiranna laka laastakfiranna dembi dhaaf baan kuu weydiin oo kuu weydiini laka adigaan dembi dhaaf kuu weydiinaya adeerkayu maa lam unha haddaanan la iga reebin canka ay can istikfaarika dembi dhaaf weydiintaada haddaan la ii diidinoo la iga reebin wallaahi laastakfiranna laka weeyaan waa kuu dembi dhaaf weydiinayaa sidaasuu leeyahy markuu hadalkaa nebigu yidhi bafanazlat aayaddan soo degta fii suurati tawba ku jirto yani aayadahaasaa soo degay ma kaana lilnabiyi wاladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiina walow kanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu اljaxiim yani aayadahaas marka fii suurati tawba ku jiraahi waxa weeye maadaama nebi ibraahim bay ku saabsanayd nabiyullaahi ibraahim ou aabbihii yidhi istikfaar baan kuu weydiini ayaa dad saxaabada ka midihi baa waxay yidhaahdeen annagana mushrikiinteennii odayaasheennii ka horreeyey baan istikfaar u weydiinaynoo shirkiga ku dhintay markaasaa loo diidoo la yidhi nebi iyo dadkii raacayba looma ogola marba hadduu qofku shirki ku dhinto inay istikfaar iyo dembi dhaaf u weydiiyaan maa kaana yacni maa yenbagii wey walaa yasixu wax suuragal a ah ma aha weeyaan maa kaana ma ahaanin mid bannaan oo habboon ma aha lilnebiyi nebiga uma habboona waaladiina aamanuu iyo dadkii mu'miniinta ahaa wax u habboon ma aha an yastakfiruu inay dembi dhaaf u weydiiyaan lilmushrikiina mushrikiintii gaalada ahaydoo shirkiga ku dhintay inay alla dhaaf u weydiiyaan wax u habboon ama ka ansaxaya midna ma aha weeyaan walow kaanuu mushrikiintaas haba ahaadeen shirkiga ku dhintay ulii qurbaa qaraabo kuwo u saaxiib ah ahalkaaga aqrabu nnaasi ilayka dadkii kuugu dhowaaba haba noqda hadduu doonabe istikfaar inay u weydiiyaan wax suuragala ah ma ah weeya goormo laakiin min bacdi maa tabayana markay caddaatay dabadeed lahum nebiga iyo mu'miniintii ay u caddaato annahum mushrikiintii asxaabu ljaxiimi naarta jaxiimo la yidhaahdo ahalkeedii iyo dadkeedii inay yihiin iyo asxaabteedii markay u caddaatay dabadeed inay istikfaar u weydiiyaan wax suuragal ah ama habboon ma aha weeyaan suuragal ma aha wey marka nebi ibraahim haddii aad ku dayateen wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiihi ila can mawcidatin wacadaha iyaah falama tabayana lahu anahu caduwu lilahi tabara'a minh markii aabihii ay u caddaatay inuu cadow ilaahay yahay bimacnaa markuu shirkigii kufriga ku dhintay waa ka beri noqday nabiyullaahi ibraahim marka dayasho idan kuguma sugno weeyaan kagama dayan kartaan nebi iyo dad mu'miniinana suuragal uma aha qofka hadduu shirki ku dhinto in istikfaar ilaahay loo weydiiyo maxaa yeelay qofka marka la dhihi karo waxa weeye min asxaabi aljaxiim uu ka mid yahay naarta dadkeeduu ka mid yahay waa markuu qofku shirkigu ku dhinto wey adiga xataa gaalkan maanta bannaanka marayo hebel gaalka la yidhaahdo oo aad taqaano oo nool yacni waa asxaab ahlunnaar waaye horay ma dhihi kartid sababta inuu ilaahay islaamnimo siiyo oo islaamo baa la arka o islaam ku dhinta baa suuragal ah laakiin hadduu gaalku kufri ku dhinto waxaan qatcinaynaa oon sugaynaa inuu ahlunaar yahay maxaa yidhi ilaahay baa u sheegay subxana wa tacala hadduu shirki iyo kufri oo qofka ku dhinto weeyaan wanazalad sida sidaasoo kalena waxaa la mida ah qofka muminka ahi muslimka muslimiinta cumuuman waa waad dhihi kartaa jannaa loo rajaynaya gaaladana cumuuman naar waa loo rajaynaya waa loogu goodiye waa la dhihi karaa laakiin qofka muminka laftiisa hebel waa ahlujanna xataa ma dhihi kartid maxaa yeelay inuu isbedelaad dhici karto adi maahay yani waxa alcibratu bikhawaatiimi alumuura la yidhaahdaa waxau ay khaatimada ku dambayn doonto miyaad garanayna qofka muxuu ku dambayn doonaa ma ridoobi doonaa diinka ma ka bixi doona ma garanaysa laakiin hadduu mumin isagoo ah dhinto narjuu lahu ljanna waa u rajaynaynaa xataa iyada lafteeda waa ahlu janna ma dhihi karno lianna qeyb wey wax naga maqan wey laakiin waa u rajaynaynaa inuu ilahay jannadiisa siiyo weyaan wanasalad waxaa kaloo soo degtay inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa inaka adiga nabiylaahi maxamedow laa tahdii ma hanuuninaysid man axbabta axadkaa jeclaato hidaayadan waa hidaayat tawfiiq wa iimaanka qalbiga uma gelin kartid islaamnimaday ma waafajin kartid weeyaan yaa iskale marka hidaayadaas walaakin allaha yahdi man yashaa ilahay baa iskale ciduu doono ayuu qalbiga iimaanka u geliyaa iyo hidaayada siiyaa weeyaan inaka laa tahdi man axbabta macnaheedu waxa weeye nebiga wuxuu ku dadaalay calayhi salaatu wasalaam adeerkii sida oo adduunka markuu ka tegayo asagoo muslima uga tago oo kelimatu laa ilaha illa allahu yidhahdo haddana waa ku guulaysan waaye nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ku guulaysan waaye sidaa darteed hidaayada tawfiiqinta iyo waafajinta ilaahay baa iskale oo qalbiga qofka iimaanka loo geliyo amaa hidaayada wa inaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim nebiga la yidhi calayhi salaatu wasalaam waddada toosanaa dadka ku hanuunisaa marka la leeyahay hidaayadaas bimacna dilaala ayaa la yidhahdaa walirshaad waa dadka oo xaqa tuso u caddeeyo ayuu leeyahay laakiin qalbiga in la geliyo ilaahay keliya tawaliye subxaana wa tacala cid kale iskale ma jirto weeyaan wa kaanat wafaatuhu abu aalib dhimashadiisu waxay ahayd fii shahri rajab bisha rajab la yidhaahda bay aw ramadaana ama fii ramadaana bisha ramadaan la yidhaahdo labadaa bilood ayaa lagu sheegaa ma rajab oo dhintay mise ramadaanoo dhintay sanati cashrin min annubuwa sanadkii tobnaad laga soo bilaabo markii nebiga ilaahay soo diray sanadkii tobnaad ayuu maaragtay eh, abu aalib uu dhintay baa la yidhaahdaa sanadkaas weeye ama bisha labada bilood ama ha noqoto rajab ama ramadaan ha noqoto labadaa midkood umbaa la yidhaahdaa buu dhintay weeyaan wadalika bacda alkhuruuji waxa weeye markaa uu dhimanayana waa bacda alkhuruuji kasoo bixitaankii ay min ashicbi yani toggii ay ka soo baxeen banu haashim iyo banuulmualib oo wada jiro bisittati ashhurin lix bilood markii laga joogo markii godkii ay ku jireen iyo toggii ee shicbi abi aalib ay ka soo baxeen markaas lix bilood kadib ayay geeridiisu ahayd weeyaan waqad kaana cadudan wa xirzan lirasuuli اllahi sal alla alay wasalam waqad kaana wuxuu ahaa abu aalib wey cadudan yacni xoog buu ahaa cudud buu ahaa wa xirzan xijaab ayuu ahaa iyo gidaar oo ilaaliyo lirasuuli اllahi sal اlla alay wasalam rasuulka alleh ayuu xirzi u ahaa oo ilaalin jiro dhowri jiray cudud cududiisana uu ahaayoo xoojin jiray wey oo mushrikiinta iyo dhibkoodu ka ilaalin jiray wa xisnan dhufays buu ahaa yani meel ay laisku ilaaliyo cadowga laiskaga ilaaliyo abu taalib uu ahaa oo ixtamad ay ku ilaashantay oo ku dhowrsantay bihi abu aaliba addacwat lislaamiyatu dacwadii diintii dacwa lislaamiya dacwat tawxiidna abu aalib wuxuu ahaa yani mid ilaaliyo oo dhowro ayuu ahaa weeyaan isagaa ilaalin jiray weeyaan muxuuna ka ilaalin jiray min hajamaati alkubaraa'i wasufahaai min hajamaati alkubaraa'i odayaasha duqowda quraysh hujuumkooda iyo weerarkooda weeraradooda buu ka ilaalin jiray iyo wasufahaai wa min hajamaati sufahaai kuwa doqomada ah ee caqliga fudud hujuumkooda iyo weerarkooda ayuu ka celin jiray oo ka ilaalin jiray weeyaan abu aalib bay usoo mari waayeen oo nebiga mar horay ka takhallusi lahaayeene odagaasay mari waayeen walaakinahu abu aalib asagoo intaasa wanaaga qabtay oo nebiga difaacay calayhi salaatu wasalaam oo dacwa alislaamiya dacwat tawxiid u gargaaray oo sufahadii iyo maaragtay quraysh ru'asadoodii ka ilaaliyey baqiya wuxuu ku baaqi noqday calaa millati ajdaadi awoowayaashii diintoodiiyo diinu shirki ah ayuu ku baaqi noqday oo ku dhintay weeyaan falam yuflix ma uusan guulaysan abu aalib kula alfalaaxi guul kulligeed ma uusan guulaysanin yacni waa guulaystay oo guul wuu helay mar hadduu rasuulka ilaahay dacwad dacwada tawxiidka uu difaacay guul waa uun helay wey laakiin guuloo dhan falaaxoo dhan ma uusan gaarin maxaa yeele falaaxiisi waa arki doonaa guusha ou helay inaanan cadaabkas meesha fi darki اlasfal mushrikiinta ay ku jiraan inuusan gelin bisababi الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam iyo ximaayadii dacwada uu sameeyey sababteedna in fii daxdaxin min naar in la keeni doono buu shiikha nooga sheekeyn doona arki doonaa weya marka guul dhammaanteed ma uusan guulaysan weeyaan qaala cabaasu cabaas ibn cabd oo abu aalib walaalkii ahaa nebigana adeerkii ahaa ayaa wuxuu yidhi markuu abu aalib dhintay dabadeed wey lilnabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebigaba wuxuu ku yidhi maa akhnayta can cammi maxaad ka deeqday adeerka maxaa u tartay saasoo kale baa la weydiiyey cabaas ibni cabdilmualiba hadalka wato fa inahu abu aalib kaana yaxuutuka mid ku ilaaliyabuu ahaa wayaqdibu laka adiga dartaana u caroodo oo mushrikiintaas haddii dhibku soo gaaro u caroodo oo la dagaalamo buu ahaa marka maxaa u tartay oo maxaad ka deeqday wey sidaasaa nebiga la weydiiyey qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi huwa adeerkay fii daxdaaxin min annaari fii daxdaaxin min annaari addaxdaax waxaa la yidhahdaa almaau alqaliilu alladii laa cumqa fiihi baa la yidhahda biyaha yarka ahoo dhabaqa la yidhaahdo oo aanan anqowgaada gaaraynin anqowgaadoo kale biyaha aanan soo gaarin meeshaasoo kalebaa daxdaxa loo jeeda oo ah xeebta haddii la yidhaahdo badda xeebteeda oo kale markaad gelayso webiga jiinkiisa oo kale markaad gelayso oo cagaha dhabaqa meesha la yidhaahdo oo kale cagahaada keliya halkaasuu naarta ka joogaa buu yidhi fii daxdaaxin jiinkii ama xeebtii ama dhabaqii dhexdiibuu ku sugan yahay oo mina naari naarta xaggeeda kaga sugan yahay weeyaan walowla ana aniga haddaynan ahaan lahaynna oo aniga aanan jiri lahayn oo ilaahay isoo diri lahayn uuna asagna sidaa ii difaaci lahayn lakaana fi darki asfali min annaar la kaana adeerkii wuxuu ahaan lahaa fi darki اlasfali darajada ugu hoosayso meesha ugu hoosaynta badan oo min annaari naartii ka mid a ayuu ku jiri lahaa laakiin muxuu uga soo baxsaday difaacidda nabiy llaahi moxamed uu difaacay ayaa fii daxdaaxin min annaar ayaa la keenay weeyaan xadiidkaas cabaas waxaa soo saaray imaam albukhaari ayaa fii saxiixii ku soo saaray wey riwaayo kale oo bukhaari uu leeyahay oo abi saciid alkhudrina ou maaragtay ka warinayo bukhaari uu ka warinayo sanadkiisa ku warinayo wuxuu leeyahay abu saciid alkhudri yacni nabigaan maqlay calayhi salaatu wasalaam wadakara can cammihi asagoo adeerkii ka sheekaynaya ayaan maqlay faqaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi lacalahu tanfacuhu shafaacatii ywma alqiyaama fayujcalu fii daxdaaxin min annaari tabluqu kacbayhi lacalahu waxaa la arkaa adeerkay tanfacuhu inay anfacdo shafaacatii aniga shafaacadayda yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha aan u shafaacay inay anfacda baa la arkaa oo kolkaa fayujcala la yeelo fii daxdaaxin min annaari jiinka ama xeebta oo naarta xeebteeda ihi tabluqu kacbayhi labadiisa anqow ay gaarayso dhulka markii laga soo bilaabo labadiisa anqow ay naarta usoo gaarto sidaasaa la arkaa buu leeyahy marka waa riwaayo kale oo abu saciid alkhudri imaamu lbukhaarina uu ka soo saarayo abu saciid alkhudrina uu ka warinayo wey intaas waxaan uga baxnay wafaatu abi aalibin waa nebiga calayhi salaatu wasalaam murugtii koobaad oo soo gaartay garabkii yani ilaalinaya oo waayey waa midii koobaad weya khadiijatu ilaa raxmat illaahi khadiijatu bintu khuwaylidin radia allahu canha zawji nabiyi sala allahu calayh wasalam khadiijo oo nebiga xaaskiisii ahayd oo ilaa raxmat illaahi naxariista alla aaday ayuu hal nooga warramaya wuxuu shiikhuu yidhi walam yandamil jurxu rasuuli illaahi sala allahu calayh waalih wasalam calaa wafaati abi aalibin xataa tuwafiyat umu lmu'miniina khadiijatu radia allahu canha walam yandamil ma uunan bogsoonin alindimaalu waxaa la idhahda yani lam yabra oo kale weeye ma uunan bogsoonin jurxu rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam rasuulka dhaawaciisii oo ka soo gaaray abu aalib dhaawicii ka soo gaaray oo murugtii ah calaa wafaati abi aalibin abi aalib dhimashadiisana ka soo gaartay nebiga boogtiisii iyo nabarkii iyo dhaawicii soo gaaray ma aynan raysanin xataa twufiyat ilaa laga haddana la oobsado umu mu'miniinta hooyadood oo khadiijatu ahayd radia allahu canha khadiijata bintu khuwaylidin oo nabiga xaaskiisii ah ilaa la oobsado yacni tii asagoonan ka raysanin oo yani weli boogtii iyo xusuustii murugtii uu xusuusan yahay baa tanina ugu darsantay weeyaan khadiijana ay markiiba ka daba dhimatay weeyaan wadalika fii ramadaana ramadaan ayay ahayd dhimashadeeda wadalika ay wafaatu khadiija wey arrinkaa oo dhimashada khadiijo fii ramadaana bishii ramadaan dhexdiisa ay ahayd min nafsi sanati alcaashira sanadkii tobnaad naftiisii ayay dhimatay iyadana waa isku sanad bay dhinteen iyada iyo abu aaliba bacda wafaati abi aalibin abi aalib markuu dhintay dabadeed binaxwi shahrayni aw bialaaati ayaamin faqad yani waxa weeye riwaayadan owda u geliyey binaxwi shahrayni abu aalib markuu dhintay laba bilood wax yani qadarkeed oo kale ayay ka dambaysay weeyaan ayay dhimatay dabadeed markaas waxa weeye maadaama ramadaan ay dhimatay riwaayada marka labada bilooda waa inuu markaa dhintay abu aalib bishii rajab oo dhintay rajab markuu dhinto shacbaan ramadaan ayadiibaa dhimatay haddana marka binaxwi shahrayn laba biloodii wax lamid ah ayuu leeyahay naxwiga waa saas waa taqdiir wey aw bialaaati ayaamin faqad haddii la yidhaahdana ama bacda alaaati ayaamin saddex maalmood dabadeed oo keliya ayay ka dambaysay oo gadaashi ay dhimatay haddii la yidhaahdana waa riwaayadii dambe oo ahayd abu taalib inuu ramadaan dhintay hadduu ramadaan dhintay saddex maalmood kadib ayana ka daba dhimatay weeyaan oo isla ramadaan dhexdiisay wada dhinteen wey wa kaanat khadiija waxay ahayd radi allahu canha wasiira sidqin yacni wasiir run ahoo dhab ah bay ahayd mid kaalmayso oo kaalmadeedu ay dhab tahay ayay ahayd alwasiir waa almuciina la yidhaahdaa qofka qofka u kaalmeeyo oo garab istaago oo maaragtay icaanada u sameeya baa la yidhahdaa marka wasiir dhab ah kaalmo dhab ah ayay lirasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam nebiga ay u ahayd ay ugu gargaarto cala alislaami islaamnimada ay u garab istaagtay weeyaan nebiga way garab istaagtay maalintii waxyiga qaaru xiraa loogu soo waxyooday laga soo bilaabo nebiga way garab taagneed salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacni aasaratu way xoojisay nebiga calayhi salaatu wasalaam maxay ku xoojisay calaa iblaaqi risaala risaalada gaarsiinteedii uu gaarsiiyo maadaama nebigii dacwadii uu istaagay takaaliiftii mas-uuliyaadkii uu hayay gurigii arrimihiisii way ka tawallisay bal garabay ku siisay weeyaan waaasathu way xidhiirisay binafsiha wa maaliha nafteeda iyo maalkeedana muwaasaad bay ku samaysay oo waa xidhiirisay weeyaan xoolihiis xoolaheedina way siisay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayadaa soo dhawaysatay yacni saas maarata markay aragtay khayrkaas bay soo dhowaysatay maalkiis maalkeeday wax ka siisay nafteeday siisay oo xaas bay u noqotay wamaa ilaa daalika waqaasamathu way la wadaagtay oo la qaybsatay aladaa dhibkii iyo wlhumuuma murug murugtiiba way la qaybsata weeyaan dhibaatadii nebiga soo gaartana ayana waxbay ka taabanaya way la wadaagaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele xaaskaaga wixii adiga khayr ku ahna khayray u yihiin wanaaggaas waxbuu ka gaaraa dhibka ku soo gaarana ayana dhibkii waxba ka taabanayo marka khadiija radi allahu canha dhibaatadana nebigu way la qaybsan jirta salawaatu ullahi wasalaamu calayhi weyaan bal way ka masixi jirtay markuu guriga yimaado dhibkaasoo dhan aad bay uga masixi jirtay weya wa qaala sal allahu calayh waali wasalam nabigeennabaa wuxuu yidhi isagoo khadiijo ammaanayo aamanat bi khadiijo waa ay i rumaysay nebinimadeedii rumaysay xiina kafara bi annaasu markay dadkii igu gaaloobeen ummadda markay igu kufriyeen ayadaa waa i rumaysay wa sadaqatnii way ii rumaysay waxyigii aan sheeganayay xiina kadamanii annaasu markii dadkii waa igu beeniyeen oo yidhaahdeen waa beentaa adaa jeebkaada ka samaysay ayada waa ii rumaysay buu yidhi wa ashrakatnii way i wadaajisay fii maalihaa xoolaheedabay wax iga wadaajisay xiina xaramaniya annaasu dadka markay iga manciyeen xoolahoodii ay ii diideen ayadaa xoolaheedii wax iga siisay oo maaragtay shirko igala dhigtay weeyaan warasaqanii allaahu allahna wuu iga wuu iga irsaaqay waa iga siiyey wuu isiiyey waladahaa waladka awlaadeediina ayadoo ilaahay ugu irsaaqay oo xarama walada hayriha ayada awlaad aan ahaynna ilaahay waa ii diiday yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam awlaaddiisa waxaa dhalay ibraahiim marka laga reebo ayada keliyahay iid haweenta keliya wax u dhashay intaasoo haweenabuu guursaday haweenkii oo guursaday mid keliya wax u dhashay kuma jirto ilaa khadiijo mooye laakiin ibraahim maariyat alqibtiya ayaa dhashay suriyadiisay ahayde haween oo maaragtay sida haweenka loo guursado xorta ah ma aynan ahayne gabar adoonahoo loo soo hibeeyey bay ahayd oo maaragtay meliku misra masr maligeeda usoo hibeeyey hadiyad ahaan usoo siiyey bay ahayd marka warasaqanii allahu alla wuxuu ugu irsaaqay waladaha caruurteedii waxarama wuuna diiday alla wou iga joojiyey walada hayriha haweenka kaleo ayada aan ahayn awlaadoodiina waa laiga manciyey oo waxba ima ayan dhalin weeyaan haweenkaasi wey xadiikaas imaamu axmed ayaa fii musnadihi ayuu kusoo saaraa weeyaan wa warada fii fadaa'iliha waxaa ku soo arooray khadiijo fadligeedii waxaa ku yimid fadli fara badan ayaa waxaa ka mid ahaa wixii ku yimid ana jibriila calayhi salaam fadliga khadiijo marka laga warramayo waxaa ka mid ahaa axaadiista ama maaragtay sunnada ee kaga hadashay ana jibriila calayhi salaam malkuljibriil ataa inuu yimid calayhi salaam annabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigow u yimid faqaala markaasuu malkuljibriil wuxuu yidhi yaa rasuula allah isagoo nebiyulaahi moxamed la hadlayo malkul jibriilaa nebiga u yimid markaasuu wuxuu leeyahay rasuulkii allow haadihi khadiijatu qad atat tan waa khadiijo way timidoo way noo soo socotaa weeyaan macahaa iyadoo wadato inaaun weel oo fiihi weelka dhexdiisa uu ku sugan yahay idaamun iidaan ama goosaari ay ku sugan tahay aw طacaamun ama cunno ay ku sugan tahay aw sharaabun ama cabitaan ay ku sugan tahay yacni weel ay wax ku jiraan bay wadataa ama goosaar ha noqdo ama raashin ha noqdo ama wax cabitaana ha noqdeen weelkaasay wadataa buu yihi fahiya faidaa hiya ayadu atadka hadday khadiijo kuu timaado nebiguu la hadlaya malkuljibriil khadiijo hadday kuu timaado faqra calayha salaam faqra akhri oo yacni ku dul akhri calayha khadiijo dusheeda assalaama min rabbihaa rabbigeeda oo allah ah inuu salaamayo ku dul akhri rabbigaagaa ku soo salaamaya dheh riwaayada kale waxay ku daraan wa minii anigana igu salaan salaanteeda gaarsiin faqra calayha salaama salaam ku akriyo ku dul akhriyo salaamtii min rabbihaa allah xaggiisa ka imaatay weeyaan allah salaamaya khadiija saasoo kale buu leeyahy riwaayada kale waa miniina way jirta anigana salaamtayda gaarsiiyi weeyaan marka qofka allah oo rabbulciza ah salaam ou u soo diray la gaarsiiyey sharaf u dhiman miyaa jiro waa sharaf weyn waa wax weyn fadli weyn waa weliba intaa kuma simanine malakuljibriil wuxuu yidhi wabashirhaa ugu bishaaree khadiija bibaytin guri ugu bishaaree oo fi ljannati jannada dhexdeeda ku sugan jannada inay guri ku leedahay uga bishaare ugu bishaaree baydkaasoo min qasabin jawhar xaggeeda ka ahaatay weeyaan jawharta xaggeeda qasabka waxaa la yidhahdaa alqasabu waxaa weeye waa adduratu alratbu almurasacu bilyaquuti baa la yidhahdaa waa jawharta mideeda jilicsan oo weliba yaaquudka shayga la yidhaahdo jawhar kaleo nooca yaaquudka la yidhaahdo lagu xarxardhay oo lagu qurxiyey ayaa loo jeeda marka guri noocaasa inay jannada ku leedahayna ugu bishaareen gurigaasoo laa sakhaba qaylo iyo buuq fiihi dhexdiisa uusan ku sugnayn walaa nasaba tacab iyo daal oo shaqadiisa lagu dhex daalana aynan jirin bayd ay ku raaxaysan doonto oo qaylo iyo buuq oonan jirin yacni maxaa la yidhaahdaa daal iyo noog iyo dhibaatana aysan jirin gurigaas inay xagga ku leedahay ugu bishaareen jannada ay ku leedahay xadiidkaas abu hurayra ayaa warinayo imaamu lbukhaarina fii saxiixihi ayuu ku soo saaraa weeye marka waa xadiid saxiixa weeyaan wa kaana nabiyu sala allahu calayh waalih wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yadkuruhaa khadiijo mid ka sheekeeyo daa'iman weligii khadiijo ma halmaami jiray waa xusi jiray waa ka sheekayn jiray warkeedu ka sheekayn jiray ammaanteedu sheegi jiray weeyaan wayataraxamu calayha markuu xusuustaba waa u naxariisan jiray ilaahay buu raxmad u weydiin jiray allahuma arxamhaa buu dhihi jiray ilahu u naxariiso wa ta'hudu bihi nabiga markuu khadiijo xusuusto waxaa qaban jirtay wa ta'khudu bihi nabiga waxaa qaban jirtay alra'fatu dabacsanaan naxariis baa loo jeedaa alra'fatu naxariis iyo wariqatu dabacsanaan oo lahaa liajlihaa bay u qaban jirtay khadiijo ou maarata u naxariisanayo kulamaa dakaraha mar kasta uu xusuusto mar kastoo khadiijo xusuustaa waxa weeye waa u ducayn jiray maaragtay naxariisba qalbiga u geli jirtay jilaac iyo maaragtay qalbi jilaac buu la kulmi heli jiray weeyaan wa kaana yadbaxu wuxuu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wa kaana rasuulku wuxuu ahaa yadbaxu mid gowraco ashaata ridiibuu gowraci jiray fayabcafu markuu ri gowraco wuxuu u diri jiray fii asdiqaa'iha khadiijo saxiibadeeda ayuu siin jiray weyaan khadiijo saxiibadeeda uu siin jiray hilibkiiba u qaybin jiray marka xadiidkaas wa kaana yadbaxu shaata fayabcau fii asdiqaa'iha imaam albukhaari baa warinaya waa xadiidu caaisha radi allahu canha caaishaana nabiga maarata xadiidkaas warinayso inuu nebigu ficilkaas samayn jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh taasay marka xadiidkaas marka shaatada in maaragtay la gowraco laga qaadan maayo maydkii dhintaba xoolaha loo qalada soomaalida ay tiraahdo oo eh, la yidhaahdo markuu qofku dhinto xoolaha la gowraco oo afciidka bixin la yidhaahdo xoolaha la gowraco saddex la yidhaahdo xoolaha la gowraco toddoba la yidhaahdo tacsi la yidhaahdo xoolo la gowraco fidow niman soo akriyo wadaaddo fidowa akhrina yidhi loo gowraco waxaasi xadiidka looma daliishan karo caaisha radi allahu khadiija radi allahu canha nebiga shaatada uu ka qalay waxa weeye saxiibadeeda u qeybiyey dadkii dariskeedii ahaa si farxad ay u helaan iyo awalna ay xidhiirin jirtay dadkii ay xidhiirin jirtay ayuu xidhiiriyey nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkii khadiijo ay xidhiirin jirtay oo xidhiiriyey laakiin shareecadeenna waxa weeye qofku markuu dhinto in xoolihiisana la raaciyo sida annagu aan naqaano sharcigeenna ma qabo waad arkaysaa qofka ciyaalkii agoonta ahaa markii laga dhinto waxaa la sameeyaa wuxoodaa la israaciyaa inta badanba maanta toddoba maalmood baa gurigaa la fadhini xoolaha la qalanaya halkaasaa cunadoodii waxooda lagu baabi'ini saxaabadana ridwaanullaahi calayhim waxay yidhaahdeen annagu waxaanu ku tirin jirnay markii mawdka qofka ou dhinto maydka ah in ijtimaac inta la sameeyo wa sumcati acaami intaba min aniyaaxaan ku tirin jirnay dheh maydkoo loo ooyo baanu ku xisaabin jirnay fii cahdi nabiy sal alla alay wasalam in inta laisku yimaado oo markaasi maaragtay xoolo la qasho waxaan ku tirin jirnay niyaaxadii inay tahay maydka in loo ooyana waa shay muxarama wey niyaaxadana waxaa la yidhaahdaa ma ahan qofka laga dhintay inuu maaragtay eh, ilinu ka timaado oo murugoodo maahe carabta waxay samayn jireen dad bay soo kiraysan jireen oo u baroordiiq wax la yidhaahdo waa naqaana soomaalida xataa reer xamarkii waa isticmaalaan dadaa lasoo kiraysanaa si loo ooya markaasaa maanta dhan yani ammaantiisii oohintiisii lagu jiraya maydkii weeyaan waxaas iyo waxa lamidka ah lama ogolen shareecadeenna niyaaxan ku tirin jirna bay yidhahdeen marka waa asdiqadeedii oo khadiijo ay xidhiirin jirtay maadaama iyadii ay ka dhimatay buu nabiguna xidhiirin jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh waa xidhiirin jiray weeyaan marka wa kaana yadbaxu shaata fayabcau fii asdiqaa'iha saaxiibadeed buu siin jiray saasaa la yidhahda annaga laakiin soomaalidu waad aragteen ninkii asagoo laga yaabo cudur inuu u dhintay oo laga dawayn karo u sababsaday ama gaajo u dhintay yaa waxaad dhici karto ninkii gaajada u dhintay in markuu dhinto geel lagu qasho meeshiisi xoolo lagu cuno lo iyo geel iyo ari lagu qasho laisku cuno oo ninkaa maa lagu baaniya maskiinka midkaa dhintay oo magaciisa bastiisa ah in lagu baaniya taas ansab ahaan lahay inkastoo ajashiisa aan la celin karaynin oo wakhtigiisa uu dhimanayo marka dabeecaddaasoo kalena wax maaragtay la yaqaano ma aha shareecadan ay taqaano ma aha laha khadiijo waxay lahay manaaqibu jamma ammaan oo jammatun fara badan bay lahay manaaqibta manqabaa la yidhaahdaa almanqabatu waa ammaantii iyo faanintii la faaniyo wanaag badan wey jammatun fara badan wa fadaa'ilu fadliyaalo oo kaiiratun fara badan bay khadiijana lahayd weeyaan lama soo koobi karo maaha intaan oo keliyahe ammaan fara badan bay sunnada nebiga ku leedahay calayhi salaatu wasalaam marka wax lasoo ururin kara ma aha weeyaan taraakum laxzaani xusniyaalkii iyo murugadii oo isdul kortay isdul fuushay buu cunwaanka nooga dhigay weeyaan واشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه بعد موته بعد موت عمه أبي طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها واشتد وحى درنادي البلاء نبكي بلايذي أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على دشي سكبتي من قومه دتكي سدتكي حقي سكا إيماني وقريش نبكى كا إيماني بس كردي أو سي زيادة ودرنادي قورمو درنادي بعد موت عمه أبي طالب أذيركي dhimashadiisii abu aalib ahaa markuu dhintay dabadeed ayay ku ziyaaday iyo wa zawjihii xaaskiisii oo khadiijata ahayd radia allaahu canha ilaahay khadiijaha ka raadi noqdee labadaa markay dhinteen dabadeed ayay mushrikiintii dhibkay nebiga ku hayeen ay sii badiyeen faqad tajara'uu way ku dhiiradeen calayhi calaa rasuuli illahi sal alay wasalam rasuulka alleh cadaawadiisiibay ku dhiiradeen wa kaashafuuhu biladaa dhib ayayna u faydeen bimacnaa dhib bay u muujiyeen weeye dhib badan bay kala hortageen nabiga calayhi salaatu wasalaam watafiqa nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigana wuxuu gudogelay yata'aharu inuu yacni ku saamoobayo oo uu saamaynayo dhibkaasi bishiddati bishiddatin yacni yata'aharu inuu ku saamoobayo ku raadoobayo bishiddatin si dhib ah shiddo ahaan bikulli maa yaxdudu wax alla wixii dhaco inuu nebigu raad ku reebto ayuu gudogelay maadaama labadii qofood oo ku tiirsanaa ay ka tageen abu aalib oo difaacayo ou ka dhintay khadiijo dhibka ka masixi jirtay ay ka dhimatay waxa weeye wax kasta kulligeed haba yaraada hadduu doone markuu dhib ah soo gaaro ta'fiiruu ku sameeya waa raadeeyaa waa saamayn buu ku yeeshaa weeyaan wadafiqa nabiyu sal alla alay wasalam nebigu wuxuu gudagelay yata'aaru inuu kuyani ku saamoobayo bishiddatin dhibaato si dhib ah weliba ugu saamoobayo bikulli maa yaxdusu alla wixii soo kordho oo ku soo ziyaado oo nebigu ku dhacaaba inuu ku saamoobayo walow kaana shaygaa kusoo kordhay haba ahaado asqara waahwan mid yar oo ka fudud mimaa sabaqa wixii horay intuu khadiije iyo abu aalib ay noolaayeen dhibkii soo gaari jiray mid ka yarba allaha ka dhige kaba fudude waa ta'iirinaya waana ku saamoobayaa weyaan xataa ina safiihan ilaa mid safiihoo doqona oo min sufahaai qurayshin quraysh kuwooda doqomadaa ka midihi nahara turaaba caro uu firdhiyey calaa ra'sihi nabiga madaxiisa uu ku firdhiyo dhibaatadoodu waxay gaartay xataa in dadkoodii doqomada ahaa ciid intay soo qaataan nabiga ee madaxa uga firdhiyay mid doqono sidaasoo kale u yeelay markaasi fajacalat waxay guda gashay ixdaa banaatihi nabiga gabdhihiisii mid ka midihi taqsiluhu inay dhaqayso wa tabkii ayna oynayso aabbaheeda caradii ka dhaqi nabiga ka dhaqaysaa nabiga gabadhiisii ninkii safiiha ciiddii madaxa uga shubay ayay ka dhaqaysay ayadoo oynayso oo aabbaheed dhibka soo gaaray ka oynayso wa huwa nebiguna yaquulu lahaa gabadhiisa uu ku odhanayo laa tabki ha ooyin yaa bunaya gabadhaydooy ha oyn gabadhaydii ee ha oyni wey maxaa yeele fa ina allaha alle ayaa maanicun midka ilaalinaya ah abaaka aabbaha isagaa dhowrayo oo ka mancinayo dhibka mushrikiinta ilaahay baa ka mancinaya wey wayaquulu bayna dalika arrintaa dhexdeeda buu nebigu wuxuu odhan jiray maa naalat qurayshun quraysh ma aynan gaarin minii aniga shay-an dhib iguma aysan taabaninoo iguma soo gaarin dhibka akrahuhu dhibkaasoo akrahuhu aan nacayo oo dhibsanayo xataa maata abu aalibin ilaa abu aalib uu dhinto yani nabiga waa dareemay calayhi salaatu wasalaam dhimashadii abu aalib weeye markuu abu aalib dhintay kabacdi ayay waxaan dhibsanaya igu sameeyeene ka hor iguma samayn jirin weyan labadaanba ibnu hishaam ayaa maaragta warinayo fii yani kitaabkiisa siirada ayuu ku warinaya halkaasna khadiijata bintu khuwaylidin ayaan yani dhimashadeeda uga soo baxnay iyo abu aalib ayuu maaragtay kaga warramay dhibaatadii nebiga ka soo gaartay dhimashadooda weeyaan zawaajuhu sala allahu calay wasalam bisawdata uma bicaaishata radia allahu canha guurkii nebiga oo guursaday khadiijo markay ka dhimatay dabadeed kabadha la yidhaha sawdata binti zamca dabadeedna caaisha radia allahu canhuma caaishana uu guursaday labadoodaba allaha ka raadi noqdee ayuu cinwaankan u caqiday wey wa fii shawaal bisha shawaal la yidhaahda ilaa ramadaan bay dhimatay soo maaha khadiija wa fii shawaalin bishii shawaal oo ku xigta bishii ramadaan bacda shahr bil markii laga joogo bil dabadeed bacda shahri bil dabadeed alladii shahrigii tuwafiyat fiihi khadiijatu khadiijo la oofsaday waa ramadaane bishii ka dambaysay buu tazawaja rasuulu llahi sal lla alay wasalam nebigu wuxuu guursaday bisawdata binti zamcata radia allahu canha gabadhaa sawda la yidhaahdo bintu zamca ah ayuu nebigu guursaday iyadoo garooba buu guursaday weeyaan wa kaanat taxta ibni cammiha iyada sawda waxaa qabay wa kaanat waxay ahayd sawda taxta ibni cammihaa ina adeerkeed yacni caqdigiisa ku jirtay nikaaxiisa isagaa qabi jiray ina adeerkeed baa qabay oo ahaa magaciisa asakraan ibnu camrin radia allahu canhuma radia allahu canhu sakraan ibnu camr ninka la yidhaahdo oo ina adeerkeed ah ayaa qabay sawda bintu zamca qabay weya wa kaana sawde iyo ninkeedu sakraan ibnu camrin waxay ahaayeen min asaabiqiina alawaliina ila alislaami min asaabiqiina kuwii hormaray alawaliina ee horreeyey oo ilal islaami diinta islaamka usoo hormaray dadkii hore usoo islaamay bay labadoodu ka mid ahaayeen waqad haajara sawda iyo ninkeedii sakraan ahaa way hijroodeen ila alxabasha dadkii ardulxabash u hijrooday ayay ka mid ahaayeen uma rajaca ilaa maka maka ayay usoo noqdeen fatuwafiya biha maka ayaa waxaa lagu oofsaday asakraanu bnu camrin sakraan ibnu camar markii uu markuu dhulkii xabashada ka soo noqday ayuu xanuunsaday markaasuu maka ku dhintay weeyaan falamaa xallad markii ay ciddadeedii dhammaatay baa loo jeeda ay inqadat ciddatuha wey ilaa ninkiibaa ka dhintay iyadoo uu qabo xaaskiisii ay tahay markii ciddadeedii ay dhammaatay baa tasawajaha nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigeenna uu guursaday salawaatu llahi wasalaamu calayh wa bacda acwaamin sanado kadib yani markii la hijroodo oo madiine la tegay oo caaisho la guri geysta oo muddo la joogay kadib wey wa bacda acwaamin sanado uusan tirinin weeyaan sanado kadib ayay wahabat nawbatahaa kal kalkeedii ayay u hibaysay licaaishata radi allahu canha caaisha ayay u hibaysay weeyaan yacni sawda maadaama qof weyn ay noqotay nebigana haweenkiisi inuu cadaalad u sameeya mid walbaba habeenkeeda uu la seexdo ahaa ayay sawdo waxay samaysay aniga kalkaygii aad ii imaan lahayd gabadhaa yartaah oo caaishaan siiye labada habeen ayada u tag oo la joog gurigeeda seexo ayay kalkeeda uga tanaasushay weyaan kalkeediibay uga tanaasushay marka halkaa waxaa laga qaadan karaa haweenta inay xaq u leedahay habeenkeedii ay lahayd inay ka tanaasuli karto ay cidday doonto ay siin karayso ayaa laga qaadanay haddaysan ka tanaasulin habeenka ay leedahay inaa ilaalisaan lagaa raba haddii aad aswaaj qabto cadaaladayna ka mid tahay weyaan oo nala faray weyaan ama ziwaajuhu bicaaishata radia allahu canha ama ziwaajuhu nebiga guurkiisii ou guursaday bicaaishata caaisha ou guursaday radia allahu canha ilaahay ha ka raadi noqdee fa kaana aydan wuxuu ahaa sidoo kale fii shahri shawaal maadaama yani e, sawda oo bishii shawaal ou guursaday ayuu tanna wuxuu caaishana wuxuu guursaday bishii shawaal buu guursaday bishi shawaal ayuu guursaday weya walaakin bacda sawdata yani walaakiinse ziwaajka caaisha wuxuu ahaa bacda sawdata ay bacda ziwaaji sawda sawda guurkeedii dabadeed bisanatin sanad kadib waa yacni shawaalkan markii sawda uu guursaday shawaalkeedii kale baa nebiga loo mehriyey caaisha radi allahu canha tasawajahaa nebigu waa uu guursaday caaisha bimakkata baa loogu mehriye ku guursaday weeyaan yacni waa nikaaxa keliya loo jeeda siwaajka hadda waa guurkii wey nikaaxii weeyaan wa hiya caaisha iyadoo bintu sitti siniina lix jir ayadoo ah lix sano jir ayadoo ah ayaa lagu mehriyey oo nebiga maaragtay xaaskiisii ay noqotay weyan laakiin nebiga ma guri geysanin caaisha wa dakhala biha caaisha wuxuu guri geystay nebiga fi lmadiinati madiine ayuu ku guri geystay fii shahri shawaal isla bishii shawaal oo ramadaan ku xigtay dhexdeeda oo ah fi sanati aluulaa min alhijra sanadii ugu horeysay oo hijradii ah ayuu nabigu maaragtay ku guursaday weeyaan wahiya ayada oo bintu tisci siniina ayadoo sagaal jir ah sagaal sano jir ah ayaa nebiga loo gurigeeyey geeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh caaisha radi allahu canha yacni waxa weeye sanadkii tobnaad maahane sanadkii kow iyo tobnaad ila sanadkii tobnaad waxa weeye shawaalkiisii wuxuu guursaday sowdow guursaday sanadkii kow iyo tobnaad oo nubuwadii markii laga soo bilaabo ayuu caaisha loo meheriyey markaa kadibna yani sanadkii labiiyo tobnaad sanadkii saddexiyo tobnaad ayuu maka joogay sanadkii saddexiyo tobnaad waatuu hijrooday oo madiine uu aaday saddexiyo toban sano markuu dhammaystay dabadeed ayuu nebiga madiine u hijrooday madiine markii uu tegey sanadkii koobaad ayaa loo meheriyey macnaha waxa weeye markii lix jir ay ahayd saddex sano kadib ayaa marka loo gurigeeyey weeyaan halkaas marka sagaal sano gabar jirto yacni waxa weeye ayuu nebigu guursaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxay tusaysaa in lagu yacni gabdhaha lagu guursan karo oo aysan ahayn dhaqanka ay gaaladu ay annaga noo keeneen noo noo laqineen oo kale siddeed iyo toban sano ilaa ay gaarto gabadhani yacni ilmo inay tahay oo kale ay ka dhigayaan wax jiraahi ma aha weeyaan dad marka waxaa arkaysaa muslimiin ay ducaad baan nahay weliba dhahayo oo odhanayo laga soo yani anigana aan dhagaystay odhanayo nebiga calayhi salaatu wasalaam gabar sagaal sano uu jirtabou guursaday laakiin anigu dookayga ma isiiyeen dookaygaoo kale gabar sagaal jira yani nebiga inuu ka dook fiican yaho kale saasoo kale waa kelimad khatar aho waa kelimatu kufrin wa gaalnimay keenaysaa kelimadaasi wey marka waa khatar aad iyo aad in la ilaaliyo wey gabadhu waxay ku qaangaareen ilaa haddaad ogtihiin carruurta nacmaysana oo dhibka arkin gabdhaha yararka sagaal sano ka yar bay ku qaangaareen gabdhaha hadda yurub iyo maraykan iyo dhulba dhulka joogo oo barwaaqada iska haysto xaydku wuxuu uga yimaadaa sideed sano sagaal sano aydka ku ayd ay uga imaanaya soo uma jeedi waa yani inan bay noqonaysaa naasibaa usoo baxayo waa qof bislaata bay noqonaysaa weeyaan marka ilmuhu hadduu qofku qaangaaro gabadhu ay qaangaarto waa la guursan karaa shareecadayda islaamku way bannaan tahay weeyaan nebiguna iyadoo sagaal jirta buu guursaday salawaat ullahi wasalaamu calayh asagaana naga wada dooq fiicnaa salawaat ullahi wasalaamu calayh wa kaanat waxay ahayd caaisha radi allahu canha axaba aswaajihi sala allahu calayh ali wasalam nebiga xaasaskiisa midda loogu jacayl badan yahay ilayhi ila nabiyi sala allahu alay wasalam nebiga midda aada u jeclaa xaasaskiisa caaishaay ahayd weeyaan waafqaha nisaai lumma ummatu maxamed dumarkoodana midda ugu faqiihsan oo fiqhiga aada u garanaysa diinta fahamtayna ayada ayay ahayd wey laha caaisha waxay leedahay manaaqibu jamma ammaan aad u badan ayay leedahay wa fadaa'ilu waafira iyo fadli aad u tiro badan waasaca ayay leedahay wey fadaaisha caaisha lama soo tirin karo xadiidka imaamu albukhaari waayruhu warinaya xadiidu anas dumarka meeshay ka joogto uu tilmaamay wa fadlu caaishata cala nisaa'i ka fadli hariidi cala saa'ir acaami buu yidhi haweenka meesha ay fadliga caaisho ay ka joogto haweenka kaleo ka soo haray cunada meesha hariidka cunada la yidhaahdo ay ka joogto cunada kale ay kaga fadli badan taha oo kale bay caaishana ka joogtaa buu leeyahy yacni hariidka waxaa la yidhaahdaa waxa weeye waa hilibka iyo maaragtay eh, kimista oo laisku jarjaro oo laisku kariyo oo waagaas nebigu uu jooga cunnada ugu wanaagsan ahayd ayaa la yidhaahdaa oo qofka maaragtay uu cuno cunno la cuno ugu fiicnayd ahayd ayaa sidaasoo kalebuu nebiguna ku tashbiihiyey dumarkao dhan inay ka wada fadli badnayd radia allahu canha arasuulu sal allahu alayh wasalama fi aa'ifi hadda markaan taa ka soo baxnay nebiga calayhi salaatu wasalaam intaas maku ku dhex jiray oo dhibaatadan ay soo gaaraysay hadda wuxuu rabaa bal dacwadiisi maadaama adeerkii iyo xaaskiisii khadiija ay labadiiba tageen in uu bal dacwadiisii khaarija maka inuu gaarsiiyo maka banaankeedii inuu tawxiidkii gaarsiiyo marka magaalada taa'if la yidhaahdo ayuu nebigu aaday wey arasuulu sala allahu alay wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam oo fi taa'ifi magaalada taa'if la yidhahda dhexdeeda ku sugan ayuu shiikhu nooga warramay wa fii hadihi duruufi duruuftaas aan ku jirno yacni arrin xaaladaas marka uu nebigu ku sugnaayo dhibka quraysh ay dhibtay waay oo dhibkii uu ziyaaday bacda wafaati abi aalibin wa khadiija dabadeed xaaladda isagoo nebiga ku jiraahi buu qasada rasuulu llahi sal alay wasalam nebiga wuxuu u qasday oo aaday aaa'ifa magaalada aa'if la yidhaahda buu aaday rajaaa an yastajiibuu lidacwatihi asagoo rajo ka qabo an yastajiibuu inay ajiibaan lidacwatihi dacwati tawxiid inay ka aqbalaan isagoo rajaynaya darteed buu u aaday aw ya'wuuhu ama inay soo dumaan oo nebiga ay soo dhoweeyaanoo taa'if dejiyaan wayansuruuhu ay nebiga u gargaaraan darteed isagoo rajo ka qabo ayuu taa'if aaday weeyaan fakharaja ilayha taa'if ayuu u baxay maashiyan asagoo lugaynayo calaa qadamayhi labadiisa lugood ku socdoon gaadiidba aanan raacin ayuu aaif waa u lugeey lugtiisa ku aada wey wa macahu nebiga uu la jiro mawlaahu midka uu xoreeyey oo ahaa yani saxaabiga uu xoreeyo zayd ibnu xaaria ahaa zayd ibnu muxamed markii hore la dhihi jiray laakiin zayd ibnu xaaria la yidhahdo nebiga uu xoreeyey ayadoo uu la socdo khaadim uu u yahay weyaan wa kaana wuxuu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam kulamaa mara mar kasta uu soo maro calaa qabiilatin qabiilo fi ariiqi wadada udhaxaysa maka iyo aaif qabiil waddada dhexdeeda haddii uu ku soo maraay wuxuu ahaa nebiga dacaahu mid ugu yeero ila alislaami islaamnimada iyo tawxiidka ugu yeeri jiray xataa balaga taa'if ilaa uu taa'if ka tago ilaan qabaa'il baa degan meel walbaba degan meesha maka markuu ka tegey inta u dhaxayso taa'if laga gaarayo qabaa'ilkii meeshaa deganaa qabiilka u tagaba dacwada islaamiga ayuu u bandhigi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa taa'if uu ka tago weeyaan wanazla markaasuu nebigu wuxuu degay calaa alaaati ikhwatin walaalo saddexa ayuu ku degay oo min ru'asaai aqiif dadka aqiif la qabiilka aqiif la yidhaahda taa'if dego madaxdoodii ka mid ah saddex nin oo walaalo ah oo isla dhashay oo aqiif qabiilkaa la yidhaahda madaxdoodii ka mid ah ayuu ku degay yani waxaa ku degaya nebiga calayhi salaatu wasalaam fadacaahu markaasuu saddexdaa wuxuu ugu yeeray ila alislaami islaamnimadiibuu ugu yeeray oo tawxiidkii ah wuxuu kaloo ugu yeeray wa ilaa nusratihi gargaaridiisii sala allahu calayh waali wasalam nebiga ay u gargaaraan calaa tabliiqihi gaarsiintiisa dadka uu dacwada gaarsiiyo ay maaragtay inay ugu gargaaraanna waa uu ugu yeeray weeyaan laakiin falam yastajiibuu lahu ma aynan ajiibin marka saddexdaas waxaa la yidhaahdaa mid waxaa la yidhaahdaa cabdiyaaleyl baa la yidhaahdaa mid kalena waxaa la yidhahdaa mascuud mid kalena xabiib baa la yidhaahdaa waxa weeye aabbahoodna waxa weeye camar ibni cumayr athaqafi odayaashii quraysh buuna ka mid ahaa ayaguna odayaasha bay ka mid ahaayeen wey saddexdaas oo isla wada dhasheen nabigana way diideen falam yastajiibuu lahu ma aynan ajiibin waxa uu ka dalbay oo islaamnimadiina waa ku diideen inay u gargaaraano dacwada inuu gaarsiiyo ugu gargaaraanna waa ay diideen weeyaan bal radduu way celiyeen calayhi nebiga ayay ku radiyeen aswa'a raddin yacni celinkan radkan ugu xun ayay ku celiyeen hadal aan fiicnaynoo xun ayay ku yidhaahdeen weeyaan waa dhibeen yacni khayrkii uu ka rajaynayay waxaan ahaynoo xumaana bay ugu jawaabeen oo kusoo radiyeen fatarakahu markaasuu iskaga tegay nabiga calayhi salaatu wasalaam wa qasada alaakhariina dad kale ayuu raadiyey oo taaif dhexdeeda ayuu dad kale ka doondoontay dadkii kale u qasday wa dacaahum wuxuuna ugu yeeray dadkii dambe u tegey ilaa qabuuli lislaami diinta islaamka inay aqbalaan wa nusratihi nebiga inay u gargaaraan walam yazal nebiga kama uunan zuulin yantaqilu inuu guurguurayo min ra'iisin ilaa ra'iisin inuu dhex soconayo ra'iis nin madaxa inuu inta ka tago markuu diiday mid kaloo ra'iisa uu u tago kama uunan zuulin kan hadduu diido mid kaloo madaxdii ka mid miduu raadin kaa hadduu diiday mid kale uu tegi sidaa inuu xaalkiisiiya kama suulin falam yatruk axadan nebiga kama uunan tegin qof oo min ashraafihim reer taa'if madaxdoodii ka mid ilaa hadduu jiro wa kallamahu nebigu wuu la hadlay salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo wuxuu weydiistay islaamnimadiina u bandhigay inuu u gargaarana waa uu weydiistay weeyaan wa qadaa fii daalika arrintaa uu taa'if ku dhex wareegaya madaxdoodii oo midba mar uu dacwada u bandhigayo wuxuu dhammaystirtay casharata ayaamin toban maalmood ayuu dhammaystirtay wey laakiinse lam yujib lahu axadun lam yujib ma ajiibinoo ma aqbalin lahu nebiga lidacwatihi dacwat tawxiid uma aqbalin axadun qofna uma aqbalin dacwadiis cid aqbasha reer daa'ifoo dhan ma jirin bal inay aqbalaan iska daaye qaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen ukhruj min beladina beledkeenna ka bax orodana dhaaf ee magaalada nooga tag waaqruuhu waxayna ku direen bihi bihiaqruu waxay direen bihi nebiga ay ku soo direen subyaanahum ilmahoodii yararka carruurtoodii wa sufahaa'ahum kuwoodii doqomada ahaa wa cabiidahum addoommadoodii bay ku direen ay yidhahdeen tuuriyeeya magaaladeenna hadduu ka bixi waa dhagaxa looga saaro markaasaa la tuuriyeeyey falamaa tahaya'a markuu nebigu diyaargaroobay oo bixid ou u diyaargaroobay wa kharaja ouna baxay oo maka inuu ka daaif inuu ka baxo uu doonayo halkaa ay maka inuu u laabto uu rabo waqafuu lahu safayni jidkii ayay laba saf u istaageen jidkii nebiga uu ku soo bixi lahaa bay addoommadii iyo caruurtii iyo doqomadii oo dhan sufahadii laba saf ayagoo ah ayay jidkii u istaageen nebiga calayhi salaatu wasalaam wa akhaduu waxayna galeen yasubuunahu nebiga inay caynayaan wayashtumuunahu ay caynayaan ashatmu wasabu labada waa cayda weeyaan wayarmuunahu ay ku ganayaanoo ku tuurayaan bilxijaarati dhagxaan ay ku tuurayaan ayay ku tuurayaan wey xataa admawhu ilaa ay dhiig ka keeneen oy ka dhiijiyeen caqibayhi labadiisa cirbood iyo waqadamayhi labadiisa lugoodba say ugu garaacayeen ilaa nebiga lugihiisii iyo cirbihiiba uu dhiig ka yimaado bay dhagax ku tuurayeen weyaan waxataa ixtaaba ilaa uu yani ka cilaamiyo way ou ka guduudiyo naclaahu nabiga labadiisii kabood bidami dhiiggii ou ka guduudiyo sidai wax cilaan la mariyoo kale kabihiisii ay noqdaan ayay dhagaxyeynayeen ay cirbihiisii lugihii ayay dhagax kala daaleen wey ilaa kabihiisii ay maaratay noqdaan kuwa guduudan ay noqdaan weyaan xata ikhtadaba ilaa uu ka guduuto naclaahu yani kabihiisii ay ka guduudiyaan bidami dhiig ou ka guduuto weyaan wa kaana zayd bnu xaria zayd bnu xaaria wuxuu ahaa radia allaahu canhu allaha ka raadi noqdee yaqiihi mid ilaaliya nebiga calayhi salaatu wasalaam binafsihi naftiisabuu ku ilaalin jiray dhagaxii nebiga loo soo wada asagaa isku dhigi jiray tuuryadii nebiga lagu soo tuura asagaa ka ilaalin jiray oo isku dhigi jiray dhagaxa naftiisa ku ilaalin jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam wayudaaficu canhu nebigana waa uu difaaci jiray weeyaan fa asaabahu marka zayd waxaa ku dhacay oo asiibay shajaajun fii rasihi daqar ayaa ku dhacay fii rasihi madaxiisa ayaa daqar kaga dhacay weeyaan wastamarat haadihi safaahatu safiihnimada doqonnimadaasi way daa'imtay oo baaqi bay noqotay istimraar bay samaystay way daa'imtay weeyaan xataa wasala rasuulu اllahi sal alay wasalam ilaa nebiga uu ka soo gaaro ilaa xaa'iطin beer oo licutbata washaybata ibnay rabiica labadaas nin cutba iyo shaybe oo isla dhashayoo yacni ilmo rabiica ah, beer ay leeyihiin ilaa uu nebiga ka yimaado oo calaa bucdi alaaati amyaalin una jirto aaif min aaa'ifi aaif saddex mayl u jirto weeyaan yacni masaafo saddex mayl ah markuu daa'if ka soo baxay oo maka xaggeeda soo aaday beertaas ilaa uu yimaado ayay intaa nebiga daba taagnaayeen sufahadii iyo wixii ay ku soo direen dhibka ay ku hayeen wey fadakhala fiiha marka beertiibu uga leexday ou galay weeye falamaa dakhala markuu nebigu galay fiihi ay fi lxaa'idi beertii markii ay cutba iyo shaybe ay lahaayeen markuu soo galay bay insarafuu canhu markaasay ka laabteen kuwii dhagaxyeynayo daaif ka soo raacay ilaa saddex mayl ayay daba ordayeen oo dhagaxyeynayeen markaa kabacdi bay marka beertii galay bay dib uga laabteen weeye wajalasa nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigeennana waa uu fadhiistay fi lxaa'idi beerti dhexdeeda buu fadhiistay taxta dilli xablatin min cinabin yacni wuxuu fadhiistay laan oo cinabka geedka cinabka la yidhaahdaa laamihiisa ka midihi hooste hooskeeda buu hoostiisa fadhiistay cinabka sidaa og tihiin waxa waye saaqsaaqaha bahalka la yidhahdoo kale weeye jirdow ku istaaga ma laha marka waxaa loo dhisay cariish marka cariishkaa loo dhisay meel uu hareeyey ayuu hoosteeda laan ayuu hoosteeda fadhiista wey marka xablada waxaa la yidhahdaa wa qadiibun min cinabin baa la yidhahdaa xablada sidaasaa loo jeeda wuxuu fadhiistay nabiga calayhi salaatu wasalaam fi lxaa'idi beerta dhexdeeda taxta dilli xablatin laan oo min cinabin cinabkii ka mid a ah. harkeeda hoosteedabuu fadhiista hooskeeda hoostiisabuu fadhiista weeyaan muctamidan asagoo cuskanayo ilaa jidaarin gidaar asagoo ku tiirsanayo derbi asagoo markaas cariishka darbigiisii a ah dhabarkiisii qabadsiiyo ku tiirsaday waqad ahara iyada uu raadeeyey fii nafsihi naftiisa uu raad ku reebay maa laaqaahu wixii uu la soo kulmay oo dhib ah oo dadkaa sufahada iyo ree daa'ifoo dhan dhibkii uu kala soo kulmay iyadoo ta'fiiriyeyoo raad uu ku reebay ayuu halkaa darbigaasi ku tiirsada wey fadacaa markaasuu ilaahay baryey oo ku ducaystay biducaai almashhuurati ducadii mashhuurka ahaydee la yaqiinay ayuu ku ducaysta nebiga markaas beerta uu dhex fadhiyo bou rabbi baryey muxuu yidhi allaahuma yaa allaahuma allahayow ilayka adiga ayaan ashku kuu sheegani dacfa quwatii awooddayda taagdarrideeda adaan kuu sheeganaya awood ma lihi wa qilata xiilatii xeeladayda yacni maaragtay yaraanteeda ee yar tahay oon xeeladna lahayn adaan kuu sheeganaya wahawaanii cala annaasi wahawaanii liidashadayda aan liito oo calanaasi dadka agtooda aan ku liito oon agtooda aanan qiimo ku lahayn adaan rabbiyo kuu sheeganaya yaa arxam araaximiin allaha inta naxariisato u naxariista badnaayo allihii naxariista badnaayo anta adigu rabu kuwa la daciifsado oo masaakiinta oo taagta daran rabbigoodii baa tahay khaaliqoodii waa adiga wey wa anta adiguna rabbi aniga rabbigaygaa tahay maadaama aan daciifahay khaaliqaygii macbuudkaygii waa adiga wey ilaa man axadkeebaad takilunii aad ii wakiilanaysaa oo arrinkayga u wakiilan cid adiga kaa soo hartay aad ii wakiilanaysa ma jirto wey ilaa baciidin mid fog miyaad ii wakiilani oo yatajahamunii yacni dhib igu soo qaabilaya wey ama i reebaya oo dacwadeedii iyo xaqii iga diidaya makaasaa ii wakiilanaya yatajahamunii ay yamnacunii aw yacni mid imancinayo oo dacwadeedii ii diido miyaad ii wakiilan oo cadow ii ah ama xumaan ila soo qaabilayo makaasaad ii wakiilanay weyaan am amase ilaa cadawin baad mallagtahu u dhiibtay amrii amarkayga aad u dhiibtay macadowgayga inay amarkayga ka taliyaan baad rabbiyo iigu dhiibtay buu yidhi in lam yakun dhib kastaba aan mare eh in lam yakun hadduusan ahaanin bika adiga rabbiyow miduu kugu sugan yahay hadabun caro calaya dushayda ay kuugu sugan tahay haddaynan jirin falaa ubaali dhib kastoo isoo gaaro uma aaba yeelayo haddaada marba adiga ii caroonin oo adiga raadi aad tahay dhib kastoo isoo gaaro agtayda qiimo kama leh uma aaba yeelaya buy walaakiinse caafiyatuka ilaahayoo dhibaatadood iga ilaalisood iga caafiso hiya ayada awsacu waasacnimo badan lii aniga io waasacnimo badan dhibka laftiisa inaad iga dhowrto oo aad iga ilaaliso cadowgeygii taasaa ii waasacnimo badan noloshaydii wey acuudu waxaan magan geli binuuri wajhika wejigaaga rabbiyow nuurkiisa ayaan magan gelaya alladii nuurkii ama alladii wajhigii wejigii nuurayay oo ashraqad lahu ay iftay alladii nuurkii ashraqad ay iftay lahu adulumaatu mugdiyaalku ay ifeen nuurka ilaahay baa shay kastoo mugdiga ku iftiimaa oo ku nuuraa weeye meel kastoo madow ilaahay nuurkiisaba ku iftiimaa oo wasaluxa u wanaagsanaaday calayhi ee calaa dalika nuuri nuurkaas amru dunya waalaakhira adduun iyo aakhira amarkeedii uu ku wanaagsanaaday wejigaas baan ilaahay oo magangelayaa nuuri wejika baan magangelayaa weeye maxaan ka magangeli min an tanzila inaad dejiso bi aniga aad igu dejiso adabaka caradaada inaa igu dejisaan ka magangelaya inaa ii carootaan rabbi ka magangeli aw yaxilla inuu dego calaya aniga inuu igu dego sakatuka caradaada inay igu degto ayaan ilaahay ka magangelaya laka alcutba laka adigu kuu sugnaaday alcutba alridaa wey yacni raaligelin adaa iskale rabbiyo xataa tarda ilaa aad ka raadi noqoto adigaa iskale wey xataa tarda walaa xawla xeelad iyo walaa quwata awoodna lii aniga iima sugnaanin ilaa bika ilaa bimacuunatig kaalmadaada adiga adii kaalmaysa mooye wax awoodo aan leeyahay ilaahayo lama arka buu leeyahay iyo xeelad aan leeyahay male taada un baan ku yeelana marka ducadan oo adducaa ah lmashhuur ah waxa weeye yani tobanaani baa warinayo wuxuuna ku warinaya fi lkabiiri can cabdillaahi bni jacfar ayuu ka wariyaa laakiin riwaayadan waa daciifa weeyaan xadiikaas waa xadiis daciifa weeye imaam yani sheekh naasir الdiin اlalbani daciif اljaamic ayuuna ku tadciifinaya weeyaan marka xadiidkaas waxa wey xadiis daciifa weeye lakin ducada macno ahaan waa duco fiican oo rabbi lagu baryo subxaanaه wa tacaala sanadan sanad ahaan ayuu daciif u yahay mooye ducada duco wanaagsan weeyaan wara'aahu nabiga waxaa arkay calayhi الsalaatu wasalaam ibnaa rabiicata labadii oo cutba iyo shayba ahoo rabiic labadiisii wiil ah rabiica labadiisii wiil ah ayaa waxay nabiga ayay arkeen fii hada alxaal xaaladda uu ku sugan yahay lanna akhbaartana way maqlayn daaifa uu tegayoo lasoo dhibay ayaguna odayaashii quraysh bay ka mid yihiin labadoodiiba waxay arkeen xaalka uu nabigu ku sugan yahay fa akhadathumaa ayagoo mushrikiina ayaa waxaa qabatay riqatun dabacsanaan iyo qalbi jilaac ayaa u galay dhibaatada nebigu ay soo gaartay markay arkeen baa qalbigooda u dabcay weeyaan markaase wa arsala ila beertoodiibuu ku dhex jiraa beertoodiibuu nebigu uu dhex joogaa oo sufahadii uu kasoo kaga soo ammaan kaga soo badbaaday markaase wa arsala ilayhi nebiga ay u direen biqitfin min cinabin yacni laan oo lasoo guray oo cinabka ka mida lasoo gooyey ayay u direen maca mawlan lahumaa nin addoona oy ayagu leeyihiin oo nasraaniyin nasraani ahoo diinta nasaarada aaminsan ismuhu magaciisana cadaasu cadaas la yidhaahdo yacni ninkaa cadaas la yidhaahdo nasraaniga ihi oo kirishtaanka ah ayay waxay ugu dhiibeen biqidfin min cinabin qidfigana waxaa la yidhaha maa qutifa min ahamri baa la yidhahda timaarta miraha kooda lasoo gurto um baa la yidhahda laan cinabahoo lasoo gooyey ayay yidhaahdeen bal ugee moxamed maadaama uu dhiban yahay bal xoogaa ha cuno maaragtay bal ugee bay yidhahda ninkii cadaas ahaabaa nabiga u yimid falamaa madda nabiyu sal اllahu alayh waali wasalam yadahu markii nabiga uu gacantiisii taagay oo inuu cadaas ka qaato uu doonayey liyatanaawalahu inuu cinabkii soo qaato darteed markuu nabiga gacanta u taagay ba qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam bismi illaahi buu yidhi ilahay magaciisaan ku bilaabaya ilan cinabkii inuu cunuu rabaa markuu soo qaatay buu bismi illaahi nabiga yidhi uma akala markaasuu nabigu cunay cinabkii ay labadaa nin usoo dhiibeen cutba iyo shayba ayuu cunay wy fa qaala ninkii khaadimka ahaa oo nimankan addoonka u ahaa oo nasraaniga ahaa oo caddaas ahaabaa wuxuu yidhi hada alkalaamu maa yaquuluhu ahlu hadihi اlbilaad hadalkan hada alkalaamu hadalkan aad leedaho bismi illaahiya maa yaquuluhu ma yidhaahdaan ahlu hadihi اlbilaadi beledkan aan joogna dadkiisa ma yaqaanaa waa dad mushrikiin oo kelimaadkaa bismi iyo allah ma isticmaalaan wey faqaala lahu nabiyu sal alla alay wasalam nabiga marka cadaasuu la hadlay wuxuu ku yidhi min yi bilaadi anta beledkeebaad ka timid dalkeebaad ka timid wamaa diinuka diintaaduna maxay tahay ilaa nin wax garanaya inuu yahay buu gartay dadkan bismillahi ma yidhaahdaan nebiguna wax cusub buu la yimid marka nebiguna ma oga ninkan inuu nasraani yahay markaasuu weydiiye o yidhi beledkeebaad ka timid diintaadusu waatee markaasuu faqaala wuxuu yidhi diintaydu waa nasraaniyun yani ana nasraaniyun wey nasraani baan ahay diinta nasaaradaan haystaa wey meeshaan ka imid magaaladeydana min ahli naynawa magaalada naynawa la yidhaahdo dadkeedaan ahay naynawa marka waxaa la yidhaahdaa waa qaryatu yunis nabiyullaahi yunis magaaladiisii weeye ciraaq bay ku taallaa mawsil magaalada la yidhaahdo agteeda weeyaan mawsil bayna ku taallaa wey markuu min ahli naynawa markuu yidhi ba faqaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam min qaryati arajuli الصaalixi yunus bni matta waxa weeye waxaad ka timid min qaryati arajuli الصaalixi ninkii wanaagsanaa oo yunus ibni matta ahaa magaaladiisii baad ka timid soo maahan buu yidhi su-aal ahaan u weydiiyey faqaala markaasuu caddaas wuxuu yidhi wamaa yudriika maa yunus ibni matta oo maxaa ku ogeysiiyey yunus ibni matta waxa uu yahay maxaa ku ogeysiiyey faqaala lahu nabiyu sala allah alay wasalam nabigeenna marka wuxuu ku yidhi daaka akhii yuunus waa walaalkay wey kaana nabiyan nebi ilaahay u waxyooda buu ahaa wa ana nabiyun anigana nebi ilaahay u waxyooda baan ahay buu yidhi wa qara'a calayhi nebiga wuxuu akhriyey calayhi calaa cadaas cadaas ninkii la dhihi jiro nasraaniga ahaa iyo dushiisa wuxuu ku akhriyey qisata yuunusa calayhi salaam qisadii nabiyullaahi yuunus oo qur'aanka ilaahay ku soo dejiyey buu ku dul akhriyey min alqur'aani qur'aankii ka mid ah fa aslama cadaasu haddaas markiiba wuu islaamay diinkiiba u qaatay calaa maa yuqaalu sida la yidhaahdo yani khilaafa iska dhici karo laakiin sida la leeyahay caddaas meeshiiba ku islaamay markuu ogaaday yani nebigii inuu rasuul ilaahay yahay waa nin diinna garanaya u ahaa iyo markiiba islaamay weya uma kharaja rasuulu lahi sal alla alay wasalam rasuulka alla wuu baxay min alxaa'idi beertii oo cutbe iyo shayba ay lahaayeen ayuu ka baxay wataqadama wuxuuna u socday oo aaday fii ariiqihi buu ku socday ilaa makata ilaa maka uu ka gaaro waddadiisiba ku hormaray waa socday weeyaan wa huwa nebiguna ka'iibun xasiinun mahmuumun alka'aabatu wاlxusnu wاlhumuumu kullu waa murug un weeyaan wa huwa ka'iibun isagoo murugaysan xasiinun tiiraanyaysan mahmuumun yani la murug intaba isagoo ah ayuu nebigu socday murug ay ku jirta buusa dhaqaaqay weeyaan xata idaa balaga markuu gaaray qarna almanaasili meesha qarnu lmanaasil la yidhahdo waa ismu mawdic weeyaan weliba waxaa la yidhaahdaa waa miiqaatu ahli najd qolo walba miiqaat bay leedahay marka miiqaadkii reer najdi baa la yidhaahdaa qarnu la yidhaahdaa xataa idaa balaqa markuu soo gaaray qarna almanaasil meeshaas qarnulmanaasil la yidhaahdo miiqaatu ahli najdi ah ba adallatu nebiga waxaa haraysay saxaabatun daruur oo fiiha jibriilu malakuljibriil ou dhexdeeda ku suganya wa macahu malakuljibriilna ou la jiro malakuljibaali buuraha malageedii ilaahay u wakiishay oo maaragtay yani malagaasna malkul jibriil la socdo farafaca rasuulu sal alay waslam ra'sahu saxaabadii daruurtii markuu arkay korkiisa ay timid buu farafaca nabiga kor yeelay ra'sahu sal allahu alayh ali wasalam ra'sahu madaxiisa buu kor yeelay fanaadaahu jibriilu nabiga marka waxaa u dhawaaqay jibriil baa u qayliyey oo daruurtaa dhexdeeda ku sugan faqaala markaasu wuxuu ku yidhi ina allaha bacaa ilayka nabiguu la hadlaya malkuljibriil ina allaha alle bacaa ilayka adiga wuxuu kuu soo diray nabiylahi maxamedow malaka aljibaali buuraha malagoodiibuu kuu soo diray litamurahu inaad farto bimaa shita wixii aad doonto wax alla waaama murugaysnin murugtaada si ay ilaahay kaaga qaado maanta wax alla waxaad doonto malagaas far waa kuu fulinaya weyaan uma sallama markaasaa nebiga waxaa salaamay malakuljibaali malkbuuraha malagii ilaahay u wakiishay ayaa nebiga salaamay wa qaala markaasuu malagii wuxuu yidhi yaa muxamadu muxamadow daaka arrinku sidaa wey famaa shita wixii aad doonto baan fali waan samaynaya yani afcalu maa shita wey wixii aad doonto baan samaynaya wey in shita haddaad doonto adbaqtu calayhim quraysh waan dabo waxaan ku daboolayaa alakhshabayni labadii buurood ayaan ku daboolaya labada buur inta soo qaato maka dhexdeeda labada dhinac kaga taallo yaa inta keenan ku baabi'inayo eber uga dhigi wahumaa akhshabaynka labadaa buuroodna jabalaa maka maka magaalada la yidhaahdo labadeedii buurood weeyaan labada buurood waa kuwe buurta abu qubays la yidhaahdo iyo waladii kii way yuqaabiluhu ka soo horjeedo marka buurta abu qubays la yidhaahdo iyo buurta ka soo horjeedo oo la yidhaahda ayadana qucay qucaana la yidhaahdaa qucay qacaana la yidhahda buurta ka soo horjeeda abu qubays iyo buurtaas labadaasaan isku keeni markaasaa ku baabi'inayaa adiga i amar buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam xanaaqii ou xanaaqsanaa iyo murugadii yani waxa weeyaan waa sabr badnaa aada u sabr badnaa nabiga salawaatu llahi wasalaamu calayh fa qaala sala allahu calay wasalam nabigeennaa wuxuu yidhi isagoo malagii u jawaabayo bal arjuu waxaan rajaynayaa an yukhrij allahu alla inuu soo saaro min aslaabihim kuwan mushrikiinta dhabaradooda inuu ka soo saaro man yacbud allaha waxdahu axad ilaahay keligii caabudo inuu ka soo saaro dad ilaahay caabudo inuu ka soo saaro kuwaasoo laa yushriku bihi allah aan la wadaajinaynin shay-an waxba oo khalqigiisa ka mida aan la wadaajinaynin cibaadadiisa inuu ilaahay ka soo saaraan rajo ka qaba hadday ayagu shirki ku dhimanayaan uusan rabbi islaamnimo siinin inay owlaadoodu muslimiin noqdaan baa rajo ka qabaa oo alla ay caabudaan xadiidkaas imaamu lbukhaari imaamu muslim labadaba waa ay soo saareen weeyaan wa afaaqa rasuulu lahi sal alay wasalam nabigeenna wuu soo miirsaday markii nasrigaas uu u yimid ayuu wuxuu ka soo miirsaday min hamihi murugtiisii bimajii'i haada kaa imaatankiisii annasru ee gargaarka ah markuu u yimid dabadeed ayuu nebigu soo miirsaday ila malaa'igtiiba inay garab taaganta arkay marka hamigiisii murugtiisii waa dhammaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam wataqadama wuuna dhaqaaqay waa ku tegey fii ariiqihi wadadiisa ilaa maka maka u socday buu aaday xataa nazla binakla ilaa uu dego waadiga la yidhaahdo waadi nakhla oo u jirto maka meel hal habeen looga socdo u jirto weeyaan yani waxaa la yidhahdaa waa waadi oo calaa laylatin min maka hal habeen maka looga socdo ayaa nakhla waadigaas oo ku yaalla markii halkaa uu degay wa aqaama biha ama wa aqaama fiihi waadi nakhla ayuu degay ayaaman maalmow ku nagaaday wy waaqaama wuu nagaaday fiihi waadi nakla ayaaman maalmow ku nagaaday wa anaaa iqaamatihi intii muddadii ou waadi nakla ku nagaa bihaa yani waadi nakla maalmihii ou ku nagaa ou jooga meeshaasi baa sarafa allahu ilayhi nebiga ilaahay wuxuu xaggiisa usoo jeediyey oo usoo leexiyey nafaran min aljinni qayb qur'aanka dhegaysanayaan wa huwa nebiguna qaa'imun mid taagan ou yaho yusalli ou tujinayo biasxaabihi asxaabtiisa ou tujinayo salaata alfajri subxii fajrkii salaadiisii salaad subxi ou tujinayo falamaa qadaa markii nebiga uu dhammeeyey salaadiis qiraa'adiisii salaaddii markuu dhammaystay wallow jinnigii way laabteen waa jeesteen ilaa qowmihim dadkoodii bay aadeen mundiriina ayagoo digayo ayay qoomkoodii u laabteen oo intii yarta ahayday nebiga ka maqleen isagoo tukanayo qur-aanka akhrinayo qur-aankii dadkoodii ula noqdeen jinnigii kale ayagoo ducaad ah bay ku laabteen weeye waqad aamanuu ayagoo rumeeyey bihi qur-aankii ama nebigaba rumeeyey calayhi salaatu wasalaam walam yashcur nebiguna ma ogeyn bihim jinnigaasi walam yashcur ma uunan ogeyn bihi jinniga rasuululahi sal alla alay wasalam rasuulka alle inay jinni dhegaysanayaan war kama uusan haynin xataa nasala ilaa uu nebiga kaga soo dego bidaalika arinkaas oo warramidda jinniga laga warramo alqur'aanu qur'aan ilaa uu ku soo dego allah u sheegaye nebiga ma uunan ogeyn inay jinni dhegaysanayaan aayaatun aayado weeyaan oo min suurati alaxqaaf suurat alaxqaaf ka tirsan iyo aayaatun aayado ay soo degeen oo min suurati aljinni ka tirsan wey aayadaha suurat alaxqaaf waad garanaysaan waid sarafnaa ilayka nafara min aljinni yastamicuuna alqur'aana falama xadaruuhu qaluu ansituu falama qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin yani aayadahaasba afarta aayadood ayuu rabbi uga waramay inay jinni dhegaysteen markay dhegaysteenna qoomkoodii intay u tageen inay ayagoo ducaada ay aadeen wey iyo suurat ljinni qul uuxiya ilaya anahu istamaca nafaru min aljinni faqaaluu ina samicna qur'aana cajaba yahdi ila rushdi faaamanaa bih walan nushrika birabbina axada aayadahaasoo kale ay ku yidhaahdeen weeyaan wa bacda ayaamin maalmo dabadeed buu kharaja rasuulu llahi sal alla alay wasalam nebiga wuxuu ka soo baxay min nala waadi nahla ayuu ka soo tegey oo hal habeen socodkeed u jirta maka yuriidu isagoo doonaya maka makata maka doonayo inuu aada rabo wa huwa nabiguna yarju ou rajaynayo min allahi alla uu ka rajaynayo alfaraja wlmahraja inuu ilaahay faraj u furo oo ciriiriga meeluu kaga baxo ou rabbi u sameey mahraj uu u yeelo isagoo rajo ka qabo wayakhshaa ou baqayo haddana min qurayshin quraysh xaggeedana uu kaga baqayo ashara wlbatsha shar iyo qabasho oo nebiga ay qabtaanay dhibaanna oo ka baqayo qorayshna wuu ka baqayaa rajana wuu qabaa weeyaan fa axaba marka nebiga mar hadduu maka ka soo baxay ku noqoshadii in la dhibana uu ka baqayo fa axaba wuxuu jeclaaday nebiga an yaxtaata inuu xeelaysto linafsihi naftiisa oo u xeelaysto yacni ixtiyaadka waxaa la yidhaahdaa yacni digniin inuu qaato weeyaan oo xadar iyo digtooni ou ku galo xeelad ou ku galo wey yacni akhada fii umuurihi biwaq lwujuuhi wey arrimihiisa dariiqada ugu toosnaanta badan ugu wanaaga badan inuu ku galo oo ku qaabilo daraaddeed xeeladaas ayuu naftiisa la doonay weeyaan falamaa danaa min maka maka markuu u dhowaaday makata wuxuu ku nagaaday bixiraaa meesha xero lida buurtaas ayuu ku nagaaday nabiga marka maka iskama gelin maxaa yeele hadduu galo nimankaa dhiiggiisa inay banaystaan baa laga yaaba mushrikiintii oo shalay ka tegey marka wuxuu rabaa maka inuu ku gado ku galo bijiwaari axadin yacni qof oo nabiga ammaan geliyo ammaangelinta inuu ku galo buu doonaya wey wabacaa markaasu wuxuu diray nabiga rajulan nin buu diray ila akhnas ibni shurayqin ninka akhnas ibnu shurayq la yidhaahdo ayuu u diray liyujiirahu inuu ammaan geliyo oo quraysh uu ka badbaadiyo factadara akhnas ibnu shureyk waa ka cudur daarta nebiga muxuuna ku cudur daartay biannahu akhnas xaliifun mid dad yani dul saar ku ahoo dad isbahaysi kula jira inuu yahay waalxaliifu laa yujiiru qofka asaga dhulka aan deganayn laakiin dadkaan kusoo degay isbahaysiga la noqday cidnama badbaadin karo marka aniga qabiilkaygu waa xulafabay qabiil kale leeyihiin qofka xaliifka ahe dadka kale isbahaysiga la cid ma badbaadin kara buu yidhi marka saa darteed waa ka cudur daartay fa arsala markaas haddana nebigu wuxuu u diray ilaa suhayl ibni camrin ninka suhayl ibni camr la yidhaahdo mushrikiinta odayaashoodii ka mid a ah, ree maka ayuu u diray factadara asna waa cudur daartay biannahu min bani caamir ibni lu'ayin qabiilka bani caamir ibni lu'ayin la yidhaahdo inuu ka mid yahay wa hum ayaguna laa yujiiruuna ma badbaadiyaan calaa bani kacb ibni lu'ayin qabaa'ilkaas oo nebiga cadaawihiisa ihi waxba kama badbaadin karaan oo ammaan kama gelin karaan ammaan hadday geliyaan u ilaalin maayaane yani waxay doonaan bay ku samaynayaan wy kaasna waa cudur daarta mid saddexaadoo u diray fa arsala nebigu wuxuu diray ila lmucim ibni cadiyin ninka mucim ibni cadiyi la yidhaahdabuu diray wa huwa mucimna wuxuu ka mid yahay min bani nawfal ibni cabdi manaafin akhii haashim ibna cabdi manaafin jaddi nabiyi sal alla alay wasalam yani wuxuu ka mid yahay nawfal cabdimanaaf afartii wiilo uu dhalay mid ka mid a ah, ayuu qabiilkiisa ka tirsan yahay ninkila mudcab bni cadiy uu ka abtirsadaa weyaan marka nowfal baa wuxuu ahaa cabdimanaaf wiilashiisa mid ka mid ah wey oo haashim la dhashay marka afartii mid ka mida wey nowfal ibna cabdi manaafin wey oo akhi haashimin haashim la dhashay haashimkii ibna cabdi manaafin ahaa jaddi nabiyi sal alla alay slam nabiga awowgiisa ahaa marka nebigii qaraabo la yahay ninkani weeyaan wa cabdi manaafin reer bani cabdimanaafna waxaa weeye acaza baطnin qabiil kuwa ugu sharafta badan ugu xooga badan fii qurayshin quraysh bayna ka mid yihiin waa nabiga qoyska uu ka dhashay salawaatu اllahi wasalaamu alayhi weyaan faqaala mucimu mucimna ciddaasuu ka mid yahay ree bani cabdimanaafuu ka mid yahay mucima marka wuxuu yidhi nacam anaa ku ku badbaadinaya buu yidhi anaa jiwaarkayga kusoo gelaysaa maka markaasuu watasallaxa wuu ishubeeyey huwa isaga iyo wamanuuhu wiilashiisa ou dhalo yidhi idinkana hubkiina qaata asna hubkiisa u qaata si uu nebigu u difaaco oo maka uu usoo galo uma arsala wuxuu diray ilaa rasuuli llahi sal alla alay wasalam nebiga markay fariintii soo gaartay mudcim bni cadiyin fariintii nebiga markay soo gaartay buu yidhi haa anaa badbaadinayo markaasuu u diroo yidhi ilaa rasuuli llahi sal alla alay wasalam uu u diray dad uma arsala wuxuu diray qof buu diray ilaa rasuuli llahi sal alla alay wasalam uu u diroo ha soo galo maka buu yidhi fajaaa nabiga wuu yimid calayhi salaau wasalaam wadakhala masjid alxaraam masjid alxaraamuu soo galay wa taafa bilbeyti beytkiina kacbadiina waa uu tawaafay wa sallaa ragcatayni laba ragcada nabiga wuu tukaday uma insarafa ilaa beytihi markaasuu gurigiisa aaday wlmucam ibnu cadiyin wlmucim ibnu cadiyin ninka mucim ibnu cadiyin la yidhaahdo iyo wa wlaaduhu caruurtiisina muxdaquuna kuwa hareereeyey ay yihiin birasuuli lahi sal alay wasalam nebiga ay ku hareereeyeen bisilaaxi hubkiis hubkooda ay ku ilaalinayaan yani ayagu hubkoodii wato mudcim iyo caruurtiisii wiilashiisii ayagoo nebiga ilaalinayo hubkooda ku ilaalinayo ayay nebiga hareereeyeen oo cid taaban karta aynan jirin wey wa kaana almudcimu mudcimna wuxuu ahaa qad aclana mid muujiyey oo ogeysiiyey fii qurayshin qurayshba wuxuu ogeysiiyey annahu ajaara muxamadan muxamed inuu asagu badbaadiyey oo badbaadadiisa uu ku jiro markaasay faqabiluu dalika minhu way ka aqbaleen wey mudcim marku maaragtay ilmihiisa uu la hadlayay iyo wuxuu ku yidhi albisu silaaxa hubkiina labista buu yidhi wa kunuu cinda arkaani lbeyti beytka tiirarkiisa kacbada masjid baytullahi alxaraam tiirarkiisan agtiisana istaaga fa inii qad ajartu muxamadan maxamed baan badbaadiyey oo anagu jiwaar ii yahayo ammaankeeda maka maka ku soo galay weeye markii uu soo galay buu quraysh u dhawaaqay wuxuu ku yidhi yaa macshara qurayshin inii qad ajartu muxammadan falaa yahjihi axadu minkum yacni moxamed anaa badbaadiye mid idinka idinka mid ahi yousan wax ka sheegin ama uusan maaragtay caayin ama xumaan uusan u geysanin abu jahla marka waxaa la yidhahdaa mudcim bni cadiya buu weydiiyey wuxuu ka shakiyey ma muxamed uu raacayba ama uu islaamay buu isyidhi odagan ama uu nebiga raacay buu ka shakiyey markaasuu weydiiye oo yidhi amujiirun anta am mutaabicun ma muxamed baad raacday mise waad badbaadisay keliya buu yidhi inuu diintiisa ogaaduu rabaa markaasuu mucam wuxuu yidhi mujiirun bal mujiirun buu yidhi maya anigu waa badbaadiyey ammaankii uu kusoo gala laakiin ma aanan raacin oo muxamed ma aanan islaamin buu yidhi markaasuu abujahl wuxuu yidhi qad ajarnaa man ajarta buu yidhi mar haddaa adiga maxamed badbaadisay annagana waa badbaadinaynaa buu ku yidhi adiga inuu markuu hubsado inuusan diintiisa raacin hadalkaa ku yidhi weya hada wabilahi towfiiq sal allah waslam ala nabina